الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد markii ugu dambeysay ee dersiga siirada waxaanu ka soo bilownay idihaadu qurayshin lilmuslimiin dhibkii ay gaarsiiyeen qoraysh muslimiinta ay gaarsiiyeen kadibna waanwaantii iyo wadahadalladii dhex maray abu taalib iyo quraysh oo u ganayay in rasuulka sala allahu calayh wasalam dacwadiisa la wiiqo amaba noocan maa la geliyo barnaamij ah inuu ka tanaasulo oo aanu sii wadin iyagoo isleh arrinka kan waxa ugu wacan adduunye raadis kadibna tii markii lagu fashilmay bay waxays yidhaahdeen bal waxaad kaga caraysiisaan idinkoo ka dalbanaya mucjizaad oo uu ku sugay nebinimadii tiina markii la tusay waa tii ay markaa garoonsan waayeen ama ay qaadan waayeen darsina kala dhexbixi waayeen kadib haddana waxaa la soo gaara marxalo iyadu dood iyo muran ay ku fureen oo ilaahay subxaana wa tacaala uu in fara badan uu ka hadlay inay iska doodayaan lidaati aljidaali walaysa liihbaati alxaq xaq in la sugay inaysan u socon taasaanu ka soo hadalnay darsiga maanta wuxuu ka bilaabanayaa kadib markii dhibku uu batay uu kala go-i waayey muslimiinta lug ay dhulka dhigi waayeen diinkooda aamin ay u noqon waayeen tallaabtii ugu horreysay ay ku dhaqaaqeen baa waxay ahayd in la hijroodo la aado xagga ayalxabasha <clears throat> sida muuqata laba hijro bay geli doonaan oo alhijra aluulaa xabasho la aadayo iyo hijradii labaad oo alxabasha la aadayo tii dambe ee weyneyd ee lagaga tegayay makal mukarame la aadaya xagga iyo madiinana way noo harsantaha darsiga maanta marka wuxuu ka hadlayaa alhijratu ila alxabashati hijradii qixi ay u qaxeen saxaabata rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam xagga alxabasha ama abasinia ama maanta aan u naqaan ethoobiya xaggaa bay aadeen wuxuu leeyahay kaatibka min athaabiti ana almuslimiina haajaruu ila alxabashi maratayn waxaa sugan inay muslimiintu laba jeer ay u qaxeen ay u hijroodeen xagga iyo xabasha wa kaanat alhijratu اluulaa fi shahri rajaba min sanati khamsi min almabcathi hijradii koowaad waxay ahayd bil rajab bay dhacday sanadkii shanaad ee ah waqtigii rasuulka salى اllahu عalيه waslm lasoo saaray wa hum axada cashara rajula wa arbacu niswatin iyagoo kow iyo toban nin ah iyo afar haweenay ay yihiin kharajuu mushaatan ila albaxri faاsta'jaruu safiinatan binisfi diinaarin iyagoo lugleeya oo lugahooda ku socday waxay aadaan xagga iyo badda kadibna waxay kireysteen dooni oo kirada laga qaaday oo ay bixiyeenna waxaa ahayd nus diinaar bay bixiyeen buu leeyahay sidaas sugan taariikhiyan sugan ee markaa sugan ee fatxulbaarigay ku sugan tahay waana hadalkii waaqidi inkastoo isimkiisu aanu caddayn markii طabaqaat ibni sacd laga hadlayay waqad sawarat umu salamata زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي ممن هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى الظروف التي أحاطت بهذه الهجرة قالت أم سلمة oo iyadu ahayd haweenaydii nebiga salى الlahu عalيه wasalam kuna jirtay dadkii u hijrooday ila alxabasha hijradii koowaad baa waxay ka hadashay duruuftii ku hareeraysnayd hijrada koowaad iyo wixii ay markaa kala soo gudboonaaday iyo dhibaatooyinkai ay la kulmeen bay noo sifaynaysaa gabadha muslimadda ummahaataalmu'miniinna ah waxay leedahay sida soo socota waxay tihi gabadhaasu lamaa daaqat calaynaa makatu markay maka ciriiri nagu noqotay wa uudiya asxaabu rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam saxaabada rasuulkana la dhibo nafta loo keenay wa futinuu lana fitneeyey oo cadaab iyo wax kasta la isugu daray wa ra'ow maa yusiibuhum min albalaa'i waalfitnati fii diinihim ayna arkeen dhibta soo gaartay ee balada haysata ee diinkooda ka haysata markay arkeen wa anna rasuula allahi sala allahu calayh wasalam laa yastatiicu dafca dalika canhum rasuulkana aanuu karin inuu iyagii difaaco maaa rasuulka sala allahu aleyh wasalam wuxuu u teri karay markaa mayan jirin wa kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam fii manacatin min qowmi cammi rasuulkana gaashaan u ahaa qoomka uu ka dhashay iyo tolka uu ka dhashay adeerkiibaa difaacaya isagoo tol weyn buu ka dhashay adeerkii oo laga hebaystana meesha wuu joogay ayaa difaacayay laa yasilu ilayhi shay un mima yukrahu mima yanaalu asxaaba rasuulkana aanu soo gaaraynin dhibta iyaga soo gaaraysa dhibaatooyinka iyaga lagu haya mid la mida rasulka sal l sl lguma hayn maxaa rasulka sal alla alay wasalam waxa uu allah subxaana wa tacaala ku ilaaliyey tolkan uu ka dhashay iyo adeerkii nin laga heebaysta ah markay arkeen ayaa faqaala lahum rasuulu llahi sal alla alay waslam rasuulka intuu la hadlay ilan waxba ma samayn karo isaguse ilaahay subxaana wa tacala ilaahay baa badbaadiyey dad baa ilaahay u duleeyey oo u sakhiray markaasuu la hadlo wuxuu yidhi ina biardi alxabashati melikan laa yudlamu axadu cinda war xabasho waxaa jooga nin boqorah oo ciddii markaa magangelyo weydiisataye agtii aana lagu dulminayn فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لك حتى يجعل الله لكم حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه baxa oo haleela aada dhulkaa qabto aada ilaa ilaahay subxaana wa tacaala faraj iyo waxaad kaga baxdaan mushkiladan idin haysatay ilaa laga gaaro meesha magangelye ka dhigto taga buyu rasuulka sala allahu aleyh wasalam hadalkaabay gabadhu noo sheegtay markaas waxay leedahay iyadoo hadlaysa fakharajnaa ilayha arsaalan xata tamacnaa biha koox koox inagoo ah ayaan meeshii aadnay oo ah ilaan meesha ku kulannay inagoo dhanba fanazalnaa bikhayri daarin ilaa khayri jaar waxaan degnabi tidhi daartan ugu khayr badan deriskan ugu khayr badanna ilaahay wuu waafajiyey amnan calaa diinina walam nakhsha minhu dulman inagoo aamin yacni haysanna oo diinkeenna aamin u noqonnay wax dulmiyana iyo aabiyana aynan ka baqayn gabadhu markay saa u sifaysay waa xad sidii fatxulbaari iyo siirati ibnu isxaaq iyo siirati ibni hishaam sida marka meesha ku qoran wa miman kharaja muhaajiran ila alxabashata abubakrin asidiq radi allahu canhu dadkii baxay ee u hijrooday xabasha yacni rabay waddadii kusii jiray inuu aado hijrooda wuxuu abubakar baa ka mid ahaa xataa idaa balaga barka alkhimaadi markuu gaaray meel lagu magacaabo barka alkhimaad barka alkhimaad waa meel meel shan habeen loo socdo maka ee xigta xagga jihada yemen sida muxaqiqaba uu sheegayo markuu meesha gaaray laqiyahu bnu diqna laqiyahu bnu diqna ninka lagu magacaabo ibnu dagina ayaa la kulmay laqiyahu ibnu dagina magac marka nunka waa shidan yahay wa huwa sayidu lqara ninka kan marka isagaa meesha sayidka ah waa raggii xulafaa bani zahra oo quraysh isagaa sayid u ah fa qaala markaas wuxuu yidhi ila abubakr marka waa socdaal marka kan wuxuu rabaa dadkan muslimiinta iyagu qaxa ah ee muhaajiriinta inuu marka ku lug darsado uu baxo ninkaabaa la kulmay wuxuu nin markaa laga dambeeyo sayidulqaara ninkii baa la hadla wuxuu yidhi ayna turiidu ya abaa bakrin abubakr oo halkee kusii socotaa maxaad damacsantood rabtaa faqaala abubakr wuxuu yidhi akhrajanii qowmii faana uriidu an asiixa fi lard acbudu rabbii waxaa isoo saaray dadka aan ka dhashay anna waxaan rabaa inaan socdaalo ardada ilaahay ku safro ay si aan ilaahay subxaana wa tacaala u caabudo dan kaloo ay bixinaysaa marka ma laha dadkuna way haysan waayen waa laysoo saaray hadalkaa markuu yidhi qaala ibnu daqina ninkiibaa u jawaaba wuxuu yidhi ina midlaka laa yakhruj walaa yukhraj abu bakr oo adoo kale nin laga heebaysta ah ma baxo lamana saaro inaad baxdid maaha markaasuu dhowr arrimood israaciyey <clears throat> dhowrka arrimood wuxuu yidhi fainaka tuksibu اlmacduuma wa tasilu الraxima wa taxmilu اlkalla wtuciinu wataqri dayfa watuciinu calaa nawaa'ib alxaq haddaad xusuusataan intan kelmadood oo kow iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan uu israaciyey ibnu dakhina ee uu ku yidhi abubakr radi allahu canhu waa kelimaadkii ay tiri maxay khadiija bintu khuwaylad markii rasuulka sal alla alay wasalam markii ugu horraysay waxyigii intuu kusoo degay isagoo argagaxsan intuu guriga galay isagoo le zamiluunii zamiluunii ama dafiruunii dafiruuni iyo duuduuba hadalkaa bay ku tiri hadalka macnihiisu waa maxay waa hadal halbeeg qurx aad iyo aad u quruxsan ah oo wax lagu dhudhumiyo qofka wanaagiisa iyo personalitigiisana lagu ogaado waxay tihi fa inaka adiga wuxuu ku yidhi marka fa inaka adigu haddaad tahay abubakr tuksibu اlmacduuma dadka waxayan haysan baad siisaa wa tasilu اraxima qaraabadaad xiriirisaa wa taxmilu اlkalla culayskaad dhabarka u dhigataad xambaartaa wa tuqri اdayfa martidaad soortaa wa tuciinu calى nawaa'ib اlxaqi qofka dhibaatada amaba yacnii nawaa'ibtu ay ku timidna waad waad caawidaa waad u gargaartaa garabkiisaa taagantaha de nin intahaa ilaahay subxaana wa tacala isugu daray khadiija hadalkeedi waxaa lan yukhziyaka allahu abadan maxamedow ilah weliga ku hoojin maayo isagana wuxuu yidhi adoo kale in uu baxo ama la saara maaha maxaa intaasoo waxaa isku darsatay maxay oo ilaahay subxaana wa tacaala ku siiyo akhlaaqa wa ana laka jaarun farjic facbud rabbaka bibilaadig anaa magangelye ku siinaya buu yidhi ee laabo meesha aad deganayd aad rabbigaaga ku caabud buu yidhi dhulka aad degan tahay farajaca abubakr maca ibn dagina abubakr markuu soo laabtay mar haddii ninkan magangelye uu siiyey ninkan nin sayid sayidulqaara ah oo laga dambeeyey uu soo laabtay aladii yaclana fii qurayshin jiwaarahu lahu intuu dadka ka dhex istaagay buu yidhi dadow idhegaysa maanta laga bilaabo abubakar anaa magangelye siiyey cid u banbixi karto halis gelin kartaayna ma jirto u daaya isaga iyo diinkiisa xorriyataha hale ah فوافقت qrayش على أن يعبد أبو بكر ربه في daarih ولا يستعلن qurayshna waa ay ku waafaqday oo waxay tihi waaya abu bakr meesha uu joogo rabbigii ha ku caabuda laakiin shardi bay raacido ah walaa yastaclin waanu inaanu muujin cibaadada isaga keliya ha ku gaar noqoto ashuunku adin yaanay dhaafin meelaha yuusan adin iyo qur'aan aqris iyo la maqmaqlin bay yidhaahdeen famadaa waqtun calaa dalik arrinkiina waa tii la isku waafaqay kadibna waqti baa ka soo wareegay uma akhada abu bakrin yajharu biqira'ati alqur'aani fii finaa'i daarih markaasuu abubakr wuxuu bilaabay inuu qur'aanka kor u dhigo marka meel yar oo guriga deydkiisa ardaagiisu intuu fariisto ayuu marka wuxuu bilaabaa qur-aankuu la jahraa fayajtamicu naasun wa abnaa'u lmushrikiina yacjabuuna mandaruuna ilayh meesha marka waxaa isugu imanaya dad faraba dumarka nisaaun baa ula jeedaa dumar iyo wiilashii ilmihii ay dhaleen mushrikiinta markaasi waxay la yaabayaan ninka kan waxa uu akrinayo markaasi indhaha la raacayaan marka waxay leeyihiin t mu'arikhiinta wa kana rajula baka'an laa yamliku damcahu xiina yaqra'u lqur'an abu bakr waxaa nin aad iyo aad u ooya oo ilinta aanan hanan karin markuu qur-aanka uu aqrinayo faafraqa faafzaca dalika qurayshan arrinkaana argagax weyn buu qoraysh ku keenay wa طalabuu min ibni dagina an yakufa markaas wuxuu yidhahdee ninka kan adiga mangelyada aasiisay ibnu dagina haddaad tahay sayidkeeni baa tahay ninka naga qabo fakhayarahu ibnu dagina bayna alisraari bicibaadatihi o an yarudda calayhi jiwaarah ibnu dagina markii talada ay ku caddaatay wuxu yidhi abubakr laba arrimood adaa kala dooran kara ama inaad cibaadada siraysatid walaa yastaclim bay ballantu ahayde ama in aan magangelyadii aan ku siiyey aan kaala laabto faradda abu bakrin calayhi jiwaarah abubakrna bakrna wuu u celiyey markaa qaa'ilan isagoo leh inii aruddu ilayka jiwaarak wa ardaa bijiwaar illah waan kuu soo celiyey magangelyadaad isiisay ilaahay inuu i magangeliyo taasaan raalli ku ah buu yidhi meeshaasay ku kala faataxaysteen isaga iyo ninka odayga ah wahaakada baqiya abu bakrin bimakkata إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أذى المشركين بعد أن كان رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم قad أdina lahu بالهiجرaة إلى الxabشhة أbu bakr marka arrinkiisu sidaasuu noqday sidaabuu marka wuxuu baaqi ku noqda maka isaga oo rasuulka sal اه علي slm deris la ah una gegsanaya o u dulqaadanaya dhibta mushrikiinta ay ku hayaan rasuulka salى الlahu عalيه wasalamna markii hore wuxuu yidhi bal bax abu bakrow lafahaga badbaadi yaynan meesha iskula go-ayn anigusa badbaadaan haystaaya bax markuu yidhi laakiin abubakar markii waa tii waddada laga soo celiyey kadibna hawshii ay u suurtogeli weyday haddana waa tan dib dambe usoo laabtay hadalka markuu meeshu maraya waxay leeyihin mu'arikhiinta wa fi acqaabi alhijrati اlأulى ila اlxabasha hijradii koowaad ee muslimiinta markay u hijroodeen xagga ay xabasha hijrada dabayaaqadeedii markay gabagaboobi rabtay xadatha maxaa keena marka inay dadku dib dambe usoo kala fireeyaan o usoo laabtaan xadatha waxaa dhacay an sallaa rasuulu llahi sal lla alay slm fi lmasjid alxaraam rasuulka sala allahu alayh wasalam masjid alxaraam buu dadki uu ku dukaday markuu meesha ku tukaday faqara'a suurat الnajm markaasuu aqriyay suurat الnajm fasajada fii mawdic الsujuud suurat الnajm waatan aragteen waxaa xambaarsan tahay aakhirkeeda aayat الsujuud meeshii buu ku sujuuday wasajada kulu man kana xaadiran ila اثnayn min almustakbiriin dadkii oo dhanna sujuud bay la dhaceen yani waa gaal iyo muslim waxaa laga hadlaya ilaa laba nin mooyaane dadka isla weyna fashaaca ana qurayshan qad aslamat waxaa marka faafoo baahay hadal ah inay quraysh marka dhammaantood islaamkii soo galeen waa sajdada ku jirta suurat الnajm aakhirkeeda markuu aqriyay nabiga salى اllahu alيه wasalam isna sujuud uu la dhacay dadkii maqli oo dhanna sujuud ay la wada dhaceen baa waxaa laysla dhexmaray hadala qorayshoo dhanba way qoor dhibato waa muslimiin hadalkaa markii ay maqleen marka qisadan inta aan ka hadalna marka waqad dahabat riwaayaat mursalat صaxiixaة الsanadi ilى mursiliiha whm saciid bnu jubayri وabu bakr bn cabdالرaحman وabulcaaliya ila ana الshayطaana alqى عlى lisani الrasuli slى الlahu عalيه waslm fi qira'atihi fi salaatihi tilk cibaaraة tilka اlغaraniq اlculى waina shafaacatahuna laturtaja waxay tilmaamaysaa marka riwaayaat mursal ah laakiin sanadka marka la tix raaco raggii irsaalka sameeyey oo ay ka mid yihiin saciid bin jubayr abubakr cabdiraxmaan abulcaaliya dhankaa saxiix u ah laakiin riwaayaddu mursal ay tahay ayaa waxay leedahay sababta keentay nimankan mushrikiinta inay sujuud la dhacaan maaha inay qur-aanka rumeeyeene waxaa keenay rasuulka sala allahu alayh wasalam baa qur-aanka intuu aqrinayay carabkiisa ilaahay subxaana wa tacala wuxuu ku soo tuuray bay leeyihin ama shaydaanka ula jeedaa shaydaanka carabkiisa wuxuu ku soo tuuray hadal ah تلك الغرانيق alculaa kuwaas waa asnaamtii waaweynada sarsaraysay wa ina shafaacatahuna la turtaja gargelyadooda inay wax qaban doonaanna oo ay shafaaci doonaanna waa la rajaynayaa hadalkaa ay u riyaaqeen nimankii mushrikiinta ahaa oo ayla dhaceen mar haddii sida qolyahan ay leeyihin hadalkooda markaan qaadanno calaa xaddi qowlihim ay leeyihiin hadalkaas ayaa shaydaan carabka nebiga sal alla alay waslam ku dhex riday qur-aanka isagoo aqrinaya allaata walcuza wamanaata athaalihata alukhra wuxuu wadaba markaasuu wuxuu yidhi bay dhaheen nebiga sal alla alay waslam tilka alkharaaniiqu alculaa wa ina shafaacatahuna la turjaja nimankaa markaa neef baa ka soo go'day macnahaasay marka tilmaamaya kama dahaba riwaayaat mursala sida riwaayaat kaleoo mursalo kaleo ukhraa daciifatu اlasaniidi ilaa mursiliha oo iyadoo daciifo ah tii hore saxiixa ahayd markii sanadkaa la qabto ayaa waxay tilmaamaysaa ilaa ana alcibaarata qaalaha shayطaan cibaaradda iyada ooraahda tilka algharaaniiq اlculaa ana shafaacatahuna la turtaja waxaa yidhi shayطaan baa yidhi wa samica almushrikuuna mushrikiintuna way maqleen duuna almuslimiina muslimiintu sama maqlin fasajada almushrikuuna bisujuudi lmuslimiin mushrikiintu marka way sujuudeen iyagoo raacaya muslimiintii wamaa qaalat almaraasiilu almuctabara waxa ay tiri riwaayaadka mursalka ee la tixgeliyo yastadimu waa tii koowaad oo abu saciid iyo saciid iyo waxaan ula jeeda abubakar waxay sheegeen yastadimu waxa uu ka hor imanayaa oo maaragta madaxa isgashanaya maca cismati nebiyi sal alla alay slam nebiga ilaalinta ilaahay uu ilaaliyey fii qadiyati alwaxyi waxyiga arrinkiisa soo ilahay madina nagaa ilaalinayna wa yucaaridu الtawxiid wuxuuna ka hor imanaya tawxiidkii wa huwa aslu اlcaqiidati اlislaamiya waana sida asalka ah ama tawxiidkii ahaa asl caqiida alislaamiya lidalika fainaha marfuuda matnan riwaayaatkan hadda hadalkaa sheegay waa la diidaya matni ahaan xataa low habata tacadudu makhaarijiha xataa meelaha ay ka soo baxdo duruqdeedaba ha tira badato ha badnaato walam ya'khudha halaaثaةu الtaabicuuna can shaykhin waaxid xataa haddayba dhacdaba saddexda nin ee taabiciin ee isugu jira saciid iyo abubakr iyo abulcaaliya hal sheekh bayaanay ka qaadana nin walba makhraj gaara ha ku keena eh oo ah waxyaabaha marka xadiidka la tasxiixinayo la shinsado la weysado ha noqoto xitaa ma dhegaysanayna buu leeyahy qisadan iyada ah waa qiso ay sheegaan waxaana baxhi shaafi kaafi ka qoray sheekh naasirdiin albani kitaab uu ku magacaabay nasbu اlmajaaniiq fii nasfi qisati اlgharaaniiq oo ah baazukihii oo lagu beegay buu leeyahay oo lagu baabi'inaya degaandigta looga dhigay qisati اlgharaaniiq qisadan marka waa qiso oo been ah waxayna ay tilmaamaan marka ilahi subxaanaه wa tacala suuraة اlxaj waxa uu ku yiri wma arsalna min qablika min rasuuli walaa nabiy إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم qisadan iyada isku soo duuduube macquul ma aha iyadoo allah subxaanah wa tacaala nebiga uu ilaaliyey waxyigana uu ilaaliyey laga ilaaliyey kelimad ziyaada ah oo aanan ka mid ahayn in lagu soo kordhiyo lagu soo biiriyo mid iyadaa jirta in laga nuqsaamiyo mar haddiiba ilaahay garantiiga iyo damaanta uuna siiyey caqligal maaha inuu nebiga sala allahu calayh wasalam qur-aan isagoo akrinaya shaydaan intuu carabkiisa simbirixiyo aayad markaa shaydaanka ka hadlaysa asnaamta ammaanaysa inuu sheega macquul maaha idan waxaan lenahay qisadan kuwa daciifka ah, iyagu waaba daciif oo waxaan leenahay iyagu markaa maba suubadaan qolyaha kale xataa walow tacadada waxaan u fiirinayna asalka muxuu yahay cismatu nebiyi nebiga waa la ilaaliyey waxaan kaloo u fiirinayna asalka ah e, tawxiidka kan in la ilaaliya haddii marka diintii tawxiidka ku salaysnayd ee asnaam ammaanayso oo la yidhi kuwan ma shafeeci doonaan yowma alqiyaama maa nacbudhum ila liyuqaribuuna ila llahi zulfa waxba idiin tari maayaan la yidhi haddana aayaad shaydaan baa simbirixiyey hadalkaasu yidhi hadal macquula markaa maaha marka waxaan fahmaynaa qisada iyada ah waa qiso been ah dad fara badan oo muslimiinana waa ay qaateen sidaad ogaan doontid hadal macquulana markaa maaha طبعا eh, waxaadna u baahannahay inaan in fara badan dul istaagno tafaasiirta si marka wax badan marka loo ogaado laakiin qofkii rabay in wax badan uu ka bogto oo ka feera buuxsado wuxuu dul istaagay risaalada aad bay u yar sheekh naasir uu qoray wuxuu isku dayey inuu asaaniideedana intuu daba kaco mid mid markaa uu darishada kala baxo wax sugnaadana markaa maaha wuxuu leeyahay marka laqad bayana fog ninka lagu magacaabo fog eh, oo qoray book wuxuu leeyahay the role of traditionalism traditionalism in islam in swards kid boog wuxuu leeyahay staris on islam exford kun sagaal boqol sideetan iyo saddexdii siduu meesha ku sheegay boog buu leeyahay boogaa wuxuu leeyahay ninka folk leeyahay wuxuu yidhi ana bacda almustashriqiin orientalistiga qaarkood nimanka diraasaadka gaarka ama ahmiyadda gaarka siiya inay wax ka qoraan diraasaadka sharqiga ah sadaqa alqisa qisadan way rumeeyeen ilan waa mustashriqe mar haddii la yidhahdo nabigaa simbirraxda iyo aayaad khaldan baa timid waxa way jecelyihin way buunbuuniyaan wa bacdahum kadabaha qaarkoodna waxay yidhahan waa been xasba alhawa qolyaha wax beeniyey iyo qolyaha rumeeyey intuba markaa hawa ku xambaartay wa ama zacmu wat nin kaleo isaguna waxaa jira lagu magacaabo wat oo isaguna mr wat ay ku magacaabaan oo qoray buuggii lagu magacaabo moxamed prophet and statesman buugga isagana hoos buu ka qoray maaragtay kaatibka ana alqisata صaxiixa ninkan le qisada waa صaxiix liأnnaha fi gaayat اgharaaba maxaa le waa qiso aad strange u ah gariib u ah فلا بد أن تكون حقيقة في جوهرها mن marka حقيقة waa inay نoقoto buu leeyahy إذ لا يتصور أن يكuنa أحد اkhتلقa قصة مثلها مaxaa yeele waxaanan caqligal aanan ahayn inuu jiro qof qisadan oo kale been been abuur sameeyey ma jiro ثuma aqnaca jamacaة ضakhmaة min almuslimiin an yaqbalaha markaasu wuxuu ku qanciyey dad fara badan oo muslimiina oo koox intaa ciiddeeda la yani tiradooda la eg buu wuxuu geliyey uu ku qanciyey inay aqbalaan an taqbalaha inay aqbasho jamaacada in markaa qisadaas ay saxiix tahay wاlxaqu sida xaqa ah ana taصxiixa waaطin laha liأnnaha waafaqat hawaa ninka waad la leeyahay qisadan inuu صaxiix ku tilmaamo wax kala maaha maxaa yeelay sida uu rabay hawadiisay waafaqday famataa kanat algharaabatu miqyaasan litasxiixi riwaayaat in markaa xadiid aan tasxiixinayno goormaa miqyaas looga dhiga halbeeg looga dhiga xadiidkan waa saxiix maxaa yeeley waa hariib hore loo maqla maaha saa darteed waa saxiix goormay noqotay walimaada laa yubayinu rafda kahiiri min culamaai lmuslimiina laha waad hadduu run sheegay markuu buuggan qorayey profet and statesman markuu qorayay muxuu ugu sheegi waayey buuggiisa kitaabkiisa muxuu ugu qori waayey inay jiraan dad fara badan o culamaء lmuslimiin oo diidan walacala sujuuda almushrikiina maca arasuuli lima اctaraahu min khawfati wadahsha nacam aan sugno inay sujuudeen mushrikiinta laakiin waxay u badan tahay sujuudda sababta keentay inay mushrikiinta rasuulka la sujuudaan baqdinta iyo xayraanka ku yimid wahum yastamicuuna ila akhbaari halaaki اlumam الsaabiqa iyagoo dhegaysa markay maqleen oo dhegahooda ay ku soo dhacday siday akhbaartii ka hadlaysay sida ilahi subxaana wa tacala ummadihii iyaga ka horreeyey ee wax beeniyey sida ilaahay dukum daakum ugaga dhigay markay maqleen bay baqdeen baqdintaa ku xambaartay marka inay sujuudaan macnuhu marka waa sidaa maxaa loo leeyahy shaydaan baa marka simbirxiyey dhowr jeer baa waxaan kusoo baraarujinay nimankan iyagu mustashriqiinta ah hawa kale inaanay lahayn mustashriqiintu waa dadka culamaau diinka iyagu ah namca nacam ninka laga yaabo in takhasuskiisa diin iyo shaqaba aanu ku lahayn laakiin wuxuu wax ka qoraa daraasaadka kan ee muslimiinta wax ka qoraa waxaad arkaysaa mustashriq tafsiir qoray walidalika mustashriqiinta hawshay islaam ka qabteen hawl waxaa jirta xitaa muslimiinta aanay qaban yacni kutubta takhriijka maanta markaad u laabatid maanta combyuter baa wax lagu kala habeeyaa laakiin u laaba kutubtii mucjamulfahras iyo kutubtii waaweyneed kitaab markaad dul istaagta aad adigu la yaabaysid inta kutub oo ilaahay subxaana wa tacaala sameeyey sagaal kutub oo sunana bay waxay ugaga shaqeen si aanan caadi ahayn daraasa akademiya oo daqiiqa muslimiintu horena aanay u samayn weligood aanay samayn doonin bay qabteen lakiin ninkan maxaa hawshan dhan uu samaynayaa shaydaan baa ku shaqaysanaya wuxuu raadinayaa inta uu diinta ku mashquulsanya hal kelimad oo tan oo kale qisadan oo kale inuu kuu sugo kadibna aad rumaysid inuu waxyigu macsuum aanu ahayn aan la ilaalin ay suurtagal ay tahay aayad inay meesha iska soo gasho aayadna ay ka maqnaato sida shiicadu ay aaminsan yihin waxbaa ka maqan ay leeyihin ama ay leeyihin waxbaa ziyaada ku ah intaa buu raadinaya marka ninkankan waxaa laga yaaba hadduu kun kelmadood ama soddon kelmadood meel kugu qoro uu ka shaqeey hal xabo muslimiintuna waa inkaaran yihiin eh, say u badan yihiin waa dad buka siiba dadka mutacalimiinta isku sheega intaabay kaga dhegaysaa buugii buu ingiliish ku aqrinaya ama luqad qalaad buu ku aqrinaya xaqiiq baa jirta buu ku leeyahy oo diyaar oo maha inuu kan aqriyo nusuustii carabiga carabiguusan fahmi karin diyaar oo maha waxaana ugu badan ee madax looga shubaa dadka ardada jaamacaadka dhigta oo markii muqarar lagaa dhigay curriculumka uu noqdo buuggii waad uu qoray ama lagu yihahdo buuggii fiog iyo kii philip iyo soo aqri marka lagu yidhaahdo wayna u badan yihin ama philosophy baro ama sciences baro ama meeshaad doontid baro jaamacad walba ee la dhigo waa inay ku jirta laba kelimood waana meesha ugu badan manaahijta diinta islaamka markay ka hadlayaan meeshii la rabay in lay ka soo qaataan aayad iyo xadiid iyo raggii muslimiinta qoray waxay aadayaan oy ka soo qaadaan nimanka kan ninkana marka markii aad aragtay isagoo aayad qur'aan a ah fasiray ama ad aragtay xadiid fasir wa waa nin caalima waana waxaa keena dad fara badan oo muthaqifiina dadka mutacalimiinta innaga noo ah jaamacadda wax soo xarxariiqi inaan diin la gelin karin oo ninka aanan tukan inuu isaga noqdo oo maantana aan sigaar laga abi laga celin karin oo qaska aan laga celin karin oo meesha islaam lagu hayo dadkii inuu liido maxaa yeeley waxaa ka buuxa afkaartan oo kale aad iyo aad khatarteeda u leh qofkaana marka waxaa habboon Eh, sideedaba academically waxaa ah qofku markuu wax qoryo objectivity inaanu ka tegin gaalkabuu noo sheegaa objectivity-ga oo ah mawduuciyada mawduuci waa maxay waxaanan qorayo horta inteen ka soo qaadanaya kow yacni ma ma suurtagalba anoo raba inaan masiixiya wax ka qoro inaan dhaho keliya kutubta muslimiintaan ku kaabsanaya anoo bibaleka dul istaagin maxaa ku qoran ma suurtagalba inaan dhaho judaism wax ka qoraya anoonan dul istaagin kutubtii old testament anoonan aqrin ma suurtagal baa inaan dhaho waxaa ka qoray ariston iyo wuxuu qoraanoo buugtiisa dul istaagin annagana waxaan u baahanna haddaan muslimiinna marka wax laga qoray horta kutubtan in la aqriyo oo usuusha maxaa ku qoran marka la fahmo kadib adigu ra'yigaaga ku biirso waxaad doontay samee lakiin horta usuusha u laabo lakiin haddaan meel inta iska istaagoon dhaho dadka waxay aaminsan yihin aan prejudgment sameeyo ama preconception ku saleeyo waxay aaminsan yihin waxay aaminsan yihin buug aan buuxiyo waana waxa ay qoraan nimanka ma aragtay mustashriqiinta say u badan yihin waa sida muslimiintuse iyagaa looga baahay diinkooda marka inay difaacaan ilahi subxana wa tacala waa daray qur-aanka waxaana soo maray masalad almujaadala marka laga hadlayay darsigii ugu dambeeyey sidii qur-aanka difaac uu u galay oo qadiyo walbaba markaa loo shaafiyo dadaal loo galay marka annaga waxaan uga baahanna ardayga jaamicadda noo aadaya oo wax soo baranayo wax fiican buu ku maqan yahay ilahay u barakeeya waxaan u baahannahay islaamkana calaa haqra min huquuri islam meel baad taagan tahay qalinkaaga iyo indhahaaga iyo carabkaaga inay noqdaan kuwa markaa u laylisan oo u sakhira lihada alislam islamka inaad difaacid lakin wixii raba inta lagugu soo shubo kadibna aad muslimiinta la soo dhex geshid iyada xanuunkeeda leedahay alhijraة الthaniyatu ila alxabasha hijradii labaad ee xabasho la aaday second immigration markuu dhaco weeye oo xagga ay adiis la aaday wuxuu leeyahay marka waa tana qisada tii ugu khatarsanayd waa tana uma balaga almuslimuuna uma balaga almuslimiina wahum biardi اlxabasha kadib muslimiinta waxaa gaaray iyagoo etoobiya jooga xagga iyo abasinia jooga ana ahla makata aslamuu dadkii maka degana inay islaameen kadib markii dhacdanu ay dhacday farajaca annaasu minhum dad fara badan dad baa soo laabtay waxaa soo laabtay cuثmaan ibnu madcuun ilaa makata cuثmaan ibnu madcuun baa soo laabtay makuu ku soo laabtay falam yajiduu ma أkhbiruu bihi صaxiixan hadalkii loo sheegay oo inuu saxiix yahay mayan helin marka waxay ula yimideen way kusoo hongoobeen meesha hadal beena loo sheegay farajacu haddana way laabteen wa saara macahum jamacatu in xabasha dad haddana raacay oo xabashay dib haddana u laabteen yani waxays yidhahdeen bal meeshii ka war doona haddii ahlu maka ay islaameen khalaas walaalo fara badanoo muslimiina walaalaheen baan helnay dhibtii way dhammaatay dhibkii meeshuu ku istaagay bal laabta markii cumaan ibn madcuun gruubna ay yimaadeen oo cuثmaan madcuun uu ku jirana markay ogaadeen wixii la sheegaya ina wax beena ay yihiin dibdee marka u laabtay dad baa marka ku daba faylay wa hiya alhijraة الthaniyatu waana hijradii labaad hijradan dambe wa sarada ibnu isxaaq marka hijrada labaada laguu sheegay alhijra athaaniya waa gruubkii horay u tegey markay maqleen dad baa islaam oo dib usoo laabtay sida cuثmaan ibn madcuun dadkii kale ee gruubkan inta ku biiro ee haddana meesha u wada laabteen alhijra athaniya taabay bay marka noqotay ibnu isxaaq marka waxa uu sardiyey oo uu tixay asmaa ahli اlhijrati الthaaniya dad magacyada dadkii hijradii labaad aaday waxa wahum ziyaadaة calى ثamaaniina rajula siddeetan qofna way ka badnaayeen oo qofka u baahan inuu dul istaago sirat ibnu hishaam ha fiiriya magacyado dhan meeshay ku qoran yihiin wa qaala ibnu jariir wuxuu yidhi kanuu اثnain وaثamaaniina rajula siwa nisaa'ihim وabna'ihim marka dumarka iyo ilmaha laga tago waxay ahaayeen siddeetan iyo laba nin bay ahaayeen wa qiila ina cidaةa nisaa'ihim kana ثamaaniya caشharaةa imraأة dumarka la socda sideed iyo toban bay ahaayeen bay sheegaysaa riwaayaadka qaarkood ayay sheegayaan laqad dakara ibnu isxaaqin dawaafic alhijrati الthaniya faqaala ibnu isxaaq marka wuxuu sheegay asbaabaha keenay hijrada labaad inay hijroodaan muslimiintu oo mar kale meesha u hijroodaan wuxuu yidhi falama اshtada albalaa'u wacadumat اlfitnatu tawaahabuu calى asxaabi rasuuli اllahi salى اllah alيه wasalam markii beladu ay daraatay fitnaduna ay weynaatay bay rasuulka salى الlahu عalيه waslm asxaabtiisa kusoo boodeen wa kanat اlfitnaة الآkhirة alati أkhrajat man kana haajara min almuslimiina bacda aladina kharajuu qablahum ilى arضi اlxabasha tan marka fitnadan dambe oo gadaal ka timid ayaa waxay ahayd midii labaad oo iyadu saartay dad fara badan oo muslimiina inay hijroodaan oo ay u hijroodaan meesha walaalahood marka ay joogeen aladiina kharajuu qablahum ilى arضi اlxabasha intaa markay dhacda marka hijrada labaad dad fara badan baa tegey oo cadadkoodu intaa la eg ee muslimiintu ay sii biirbiirsadaan ammaan aan caadi ahaynna way kala kulmeen xagga iyo ard alxabasha soo dhoweyn fara badan bay kala kulmeen arrinka rasuulka sala allahu aleyh wasalam uu sheegayo ina biha melikan boqor baa jooga oo caadila oo agtiisa dadka aan lagu dulminna way heleen markay sidaa dhacday bay quraysh marka waxay isku dayeen inay markaa iyaguna la yimaadaan dariiqo kale oo dadka ku soo ceshadaan amaba ay dab ka dhex shidaan iyaga iyo ninkii boqorkii meesha joogay annajaashi waatan marka dhaqdhaqaaqyadii ay ku dhaqaaqeen laqad arsalat qurayshun camr bn caas cabdallahi bn abi rabiica yaxmilaani alhadaaya ila annajaashiy wabataariqatih quraysh marka waxay direen laba nin bay direen nin lagu magaca camr bn caas in lagu magacaabo cabdullahi bn abi rabiica waxayna usii dhiibeen hadiyooyin oo waxay yidhahdeen hadiyadahan waxaad naga gaarsiisaa najaashi iyo kuwa marka batrikiska meesha ag jooga culimmada ah bal gaarsii faqaabalaa annajaashiya طaalibayni ilayhi icaadata man haajara min almuslimiin waxay la kulmeen marka najaashi madlabka ay u socdeen ujeeddadoodana waxay ahayd inay yidhaahdaan dadka kan aad adiga magangelyada aad siiso agtaada u soo qaxay noo soo celi oo gacanta noo soo geli faarsala الnajaashiyu ilى اlmuslimiina fasa'alhum can diinihim najaashi marka nin degan oo dafdaf wax looga qaadin buu ahaa wa fii nafsi اlwaqti cadaaladna waa tan rasuulka sal اlla alay slam ku sheegay rasuulkana hadalka iskama dhaho ilaa inuu meesha asiibayo mooyaane marka wuxuu bilaabay inuu nimankii markaa la galo wax lagu magacaabo dialogue inuu wada hadal xiwaar horta uu weydiiyo war maxaa laidiin soo eryaday maxaana weli dadka kan ay markaa idin idin maaragtay maaragtay idinkugu daba jiraan warkeena muxuu weydiiyey marka diinkooda wuxuu yidhi bal diinkiina iga warrama meeshan marka afhayeenka muslimiinta ay istaagay spokesmanka u ahaa ururkan socda ee dadkan communitygan muslimiinta meesha qaxa u ah afhayaen baa marka u jooga qaala jacfar bn abi aalib radi allahu canhu jacfar bn abi aalib baa hadlay markaasuu wuxu yidhi ayuha almeliku boqorow bal arag kelimaad walbaba kelimad walbaba jacfar ka soo baxaysa nuurka ay wadato iyo diinka ilahay si usoo koobayso ayuha almeliku boqorow kunnaa qowman cala shirki waxaanu ahayn dad shirkiga ku sugan nacbud asna alawthaana wanaakulu lmaytata wanusii'u ljiwaara sanamkana asnaamtana waanu caabudi jirnay bakhtigana waanu cuni jirnay deriskana waan xumayn jirnay wanastaxilu almaxaarim waxa alla wixii lanaga xarimo oo maaragtay caaganna waan xalishan jirnay wa bacduna min bacdin fii safki dimaai wagayriha bacdunaa min bacd fii safki dimaai wagayriha innagoo dhan maaragtay qaarkeen qaarka kalena yacnii waa saasaan ku wada tarannay iyadoo dhiigga aan daadinayna haakadaa laa nuxilu shayan walaa nuxarimu waxna xalaal kama dhigi jirna waxna xaaraam kama dhigi jirin iyadoo waxba aynoo kala saarnayn jaahiliyada dalmaa aanu ku jirno oo darkness ay tahay mugdi mugdi la dul saara ay tahay xaaladda inagu ku jirna fabacatha allahu ilayna nabiya min anfusina ilaahay wuxuu noo soo diray nebi inaga naga dhashay nacrifu wafaa'ah aanu garanayno siduu wax u oofiyey ballanta uga soo baxo aanu u guub wa sidqahu runtiisa aanu garanayno wa amaanatahu amaanada siuu u godanay aan garanaya nin aan naqaano inaga naga dhasha ilahay noo soo saaray ninka muxuu sameeyey fadacaana ilaa an nacbud allaha waxdahu laa shariika lah wuxuu noogu baaqoo noogu yeeray inaan ilaahay keliya aanu caabudno shirkigana aynan kusoo dhowaan wanasilu raxima qaraabada aan xidhiirino wanuxsinu aljiwaara deriska aan wanaajino wanusallii wanasuuma aanu tukanoo soonno walaa nacbuda hayrah ilah wax ka soo haran inaan caabudin intaa way inta laynagu haysto faqaala marka wuxuu yidhi ninka najaashi ilan doodii baa socota hal macaka shayءun mima jaءa bihi ma haysaa wax uu nebiga salى الlahu عalيه wasalam aad sheegaysaan wuxuu idinla yimid wax ka mida ma ma itusin kartaa ma isiin kartaayo ma arki karaa ama ogaan karaa waqad dacaa asaaqifatahu faamarahum fanasharuu اlmasaaxifa xawlah markaasuu wuxuu u yeeray nimankii asaaqifada ahaa markaasi meeshii intay isugu yimaadeen bay masaaxiifta la soo kala bixeen jacfar baa hadlay wuxu faqaala jacfar nacam ha waan hayaa bu yidhi bruuf la taaban karo qaala marka wuxuu yidhi holumma fatlu calaya ma jaءa bihi bal kaale igu dul aqri wuxuu la yimid marka faqara'a calayhi sadran min kaaf ha ya cayn saad suuratu maryam bilowgeeda qaybteeda hore ku dul aqriyey kaaf ha ya cayn dikru raxmati rabbika cabadahu zakariya ayadihii ambiyada ka hadlaysay bilowgeedii zakariya iyo yaxya iyo ayadaha markuu ku dul aqriyey fabakaa wallahi اnajaashiyu xata اkhdalla lixyatah najaashi meeshaasuu ooyin la dhaqaaqay ilaa marka ilintii ka soo qubatay indhihiisa ay qoyday garkiisa wa bakat asaaqifatu xata akhdalluma masaaxifahum nimankii asaaqifada ahaa oo meesha joogo culummada ahaana iyagana ooyin bay iyaguna markaa e, geeska ka qabsadaan xataa akhdalluu masaaxifahum ilaa masaaxiftooda marka ay ka qoydeen uma qaala markaas wuxuu yidhi najaashi kelmad cajiibu meesha ka yidhi ina hada alkalaama hadalkan niyaho aad ugu dul aqriday niyahuna eh, jacfar hadalkan aad nagu dul aqro suurata kahfahaya cinsaada layakhruju min almishkaati aladii jaءa biha muusa inطaliquu raashidiin wuxuu ka soo baxay isla dariishadii meeshii waxyiga uu ka qaatee muuse yani wuxuu rabaa inuu yidhaahda kan aad adiga nagu dul aqrisay oo ah masderkan uu ka yimid iyo masderkii nebi muuse towraadka uu ka qaatay waa isku mid buu yidhi yani ciisa be meesha ciisa ma idiin qoraysaa faاnطaliquu raashidiina markaasuu yidhi laabta oo meeshiina aada idinkoo markaa raashidiina walama akhfaqat muxaawalaةu wafdi qurayshin fi isticaaadatihim markay ku fashilmeen marka quraysh ajandahoodii ahaa inay dib usoo dhufsadaan raggii dib usoo celiyaan maxay sameeyeen ahaara camr bn caas fi اlyowm الtaali yani maalintii labaad buu ninka camr bn caas nin sahlan ma ahayne ayuu wuxuu kiciyey mowqifa almuslimiina min ciisa calayhi salaam arrin kale buu marka ku fikray wuxuu yidhi ha la weydiiyo nimanka kan mowqifka ay ka taagan yihiin ciisa jesus waxay ka dhihi lahayn ha la weydiiyo wuxuu is yidhi ama hadal kale oy aaminsan yihiin ama markii la yidhi cabdullahi wa rasuuluhu addoonka ilaahay amuu najaashi oo trinityga noocan maa meel ka soo geli karta inuu tahliifka aaminsan yahan wuxuun inay jiri karaan ina masiixiyiintu saasay u badnaayeen ama noocan ma wax dhacaana bal weydiiya faqaala markaasuu hadlay waxaa hadlay jacfar lلnajaashi buu la hadlay wuxuu yidhi ayuha اlmeli waxaa hadlaya ula jeeda camr bn caas wuxuu yidhi ayuha اlmeliku boqorow inahum yaquuluuna fii ciisa qowla caظiima qolyaha kan ciise hadal weyn bay ka sheegaan buu yidhi dhegayso faarsla najaashi ilayhim najaashi marka xaqiiqdii buu raba inu ka daba tago u raadraaco wuxuu yidhi dib dambe u cidiro wuxuu yidhi fasa'alan wuu weydiiyey wuxuu yidhi waxaan u baahanay inaan ogaado ciise waxaad ka aaminsan haddaad muslimiin tihiin faqaala lahu jacfaru jacfar baa u jawaaba wuxuu yidhi naquulu waxaan dhahnaa haddaan muslimiin nahay huwa ciise cabdullaahi waa addoonkii ilaahay wa rasuuluhu waa adeegihii alleh wa kelimatuhu waa kelimaddii alleh wa ruuxuhu alqaha ilaa maryama waa ruuxdii maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala uu maryamo u soo riday alcadraa albatuul oo iyadu markaa ahayd mid iyadu markaa ilaahay u go'day isla markaana bakaaro ahayd oo nin aanan soo arkin hadalkaa markuu yidhi ayaa najaashi markuu dhegaystay wuxuu yidhi faqaala najaashiyu najaashi baa hadlo wuxuu yidhi maa cadaa ciisa bna maryama bima qulta hada alcuud hadalka aad tidhi oo ciise aad ka sheegtay ciise intaa ma dhaafsiisana buu yidhi xataa allah ka dhigay qoragan yaro gacantii igu jira xitaa ma dhaafsiisana buu yidhi waa exactly kelimadahaad sheegta buu yidhi intaa markuu yidhi kadib wa acطa najaashi tanna way ku fashilmeen haddana wa acطa الnajaashiyu اlamaana lmuslimiin najaashi marka amaan buu siiyey muslimiinta wuxuu yidhi saad doontaan u noolaada faaqaamuu maca khayri jaarin fii khayri daar waxay ku nagaadeen ay la nagaadeen deriskan ugu khayr badan daarkan ugu khayr badan tan ugu khayr badan way ku nagaadeen kama taqulu umu salamata radia allahu canha sida umu salama ay leedahay watadkuru riwaayaة صaxiixaة ana alqisiisiina wالruhbana aladiina xadaruu majlis الnajaashiy wasamicuu الqur'ana انxadarat dumuuchm mima acrafuu min alxaq riwaayaad صaxiixa waxay muujinayaan nimankii culamaau diinka ahaa iyo qolyahoodii culammada ahaa qisiisiinta ahay kuwa ruhbaanta ah markii fagaarihii doodu ay ka dhacaysay ay yimaadeen oo soo xaadireen kadibna ay dhegaysteen aayaadkii qur-aanka uu jacfar uu ku dul aqriyay markay maqleen inay ilin ishayn waayeenoo meeshii ay ku ilimeeyeen waatan uu leeyahy mima carafuu min alxaqi xaqa ay aqoonsadeen dartii ilahay baa arrinkan ka hadlay uma baahnaba in meel kale la raadiyo taarikh la raadiyo o faanzla allahu ilahay wuxuu soo dejiyey walaa tajidana aqrabahum mawadata liladiina aamanuu aladiina qaluu ina nasaara ذلika بأna minhm qisiisiina وrهbاna وأnهm la ysتkbiruun وإida samicuu ma أنزila ilى الرasuل tarىa أعyunهm تfiiضu min الdمع ma عرفuu min الحق yquluuna رbna آmنا faاktubna mع الشhaahidiin ilahay wuxuu yidhi wala تجidana waxaad helaysaa oo helaysaa dadka dadka ugu dhow mawadda xagga kalgacaylka oo mu'miniinta la jeclaado inay yihiin kuwii markaa eh, ma aragtay ma ahaa muslimiinta ilan aayaddu waxay ahayd ma aragtay eh, dadka ugu cadowsan waa yuhuudda kuwa ugu dhowna waa kuwa nasaarada waa kuwa kuwa yidhi qisiisiin inay yihiin ruhbaana inay yihin inaanay marka isweynaysiinayn ilahay marka wuxu yidhi wa idaa samicuu maa unzila ila rasuuli hadday maqlaan waxaa ilaahay rasuulka sala allahu aleyh wasalam loo soo dejiyey taraa waad arkay tafiidu taraa waad arkaysaa acyunahum indhahooda tafiidu inay shubmayso min addamci ilin markaa la shubmayso mimaa carafuu min alxaqi xaqa ay aqoonsadeen dartii bay indhahooda markaa la shubmaysaa buu allah subxaanah wa tacala u leeyahay yaquuluuna waxay leeyihiin aamanaa waanu rumayna rabbiyo faktubnaa ilaahu noqor maca ashaahidiina kuwa shaahidiinta jirkooda noqor oo ayaad waxay latajidanna ashadda annaasi cadaawata aladiina aamanuu alyahuuda waladiina ashrakuu walatajidanna aqrabahum mawaddata aladiina aamanuu aladiina qaaluu inaa nasaara haafka danbuu soo qaatay marka idan aayaddan waxay muujisay ama suurat almaa'ida marka la fasiraya waxaan u baahannahay in la milicsado bassageka kan ama maqطacan la milicsado oo ah goormay aayadanu timid waxay timid nimankii culummada ahaa culamaau diinka ahaa diinta masiixiyada yaqiin markay meeshii goobtii soo xaadireen kadibna doodii meesha socotay ay u dheg raariciyeen ayna ogaadeen kelimaadka meesha maalintaa laga yihi kelimaad caadi inaanay ahayn baa ilaahay subxaana wa tacala qalbigooda intuu jilciyey ayaa wuxuu leeyahy mima carafuu min alxaq hadalkay meesha yidhaahdeen waa kan yaquuluuna rabbana aamana ilah waan rumaynay faktubnaa maca shaahidi ilahuna qor waxaad nagu qortaa liiska ku qoran dadka shaahidiinta le jirkooda naga dhig meesha marka dad fara badan baa meesha kusoo islaamay oo najaashi un keliya maaha wuxuu leeyahay kaatibka ina mubaadarata qurayshin liirsaali wafdin liisticaadati اlmuslimiina almuhaajiriina ila xabasha tadulu cala idraakiha likhutuurati اlmowqifi ida ma xasala almuslimuuna cala ma'wan lahum ya'manuuna fiihi mubaadaradan initiativeka ay qaateen nimanka quraysh oo ah inay diraan wafdi u socda in uu dib usoo dhufsado usoo ceshay nimankii u qaxay xagga ee xabasha ee muhaajiriinta ahaa mubaadarada iyada waxay muujinaysaa inay qoraysho ay haleeshay ama ay ogaatay khutuurata almowqif khatarta kusoo food leh hadday muslimiinta ay helaan meel ma'wo ah ay u dunmaan oo aamin ah waalxabashatu nasraaniya nimanka xabasha waa dad nasraani ah wa malikuhaa curifa bilcadl boqorkoodan cadaalad baa lagu yaqaan wahiya qariibaة min maka istraatiiji ahaan geographic ahaanna waxay u dhowdaha makay u dhowdaha wa kulu dalika yushakilu khaطra calى qurayshi fi اlmustaqbal intaasoo dhan markii from strategic point marka laga hadlo khatar bay ku keenaysaa post threat nimankan quraysh ah mustaqbalka soo socda waxaa laga yaabaa ilan haddii dad aad ishayseen la siiyey meel magangeliya inta la dejiyo geographically aanan kaa dhoweyn oo dhul fiican ay helaan beri markay bataan bay hal mar kugu soo duuli karaan adigoo dhanna ku dhufsan karaan wey wa mima yabcaثu calى alcajab waاlإkbaar waxyaabaha qofka ku bixin kara inuu ma aragtay ma aragtay inuu cajab iyo aad iyo aad u weyneyey limowqif اlmuhaajiriin muhaajiriinta mowqifkooda bayaanuhum licaqiidatihim fi ciisa calayhi الsalaam bisaraaxatin wawuduux siday u caddeeyeen caqiidada ay ka aaminsan yihiin ciisa oo si qayxan ah oo waadix ah oo mugdi aanu ku jirin bay u caddeeyeen ragma mukhaalafatiha linasraaniyati asaa'idati fi lxabasha iyadoo caqiidadaa meesha maalinta ay ka caddeeyeen jacfar iyo gruubka uu watay ay tahay caqiide khilaafsan caqiidadii markaa ka jirtay xabashe markaa ka jirtay maxaa waxaa jirtay eh, dominancyga christianityga waqtigaa jira wuxuu ahaa christianity khalada sida maanta waad u aragtaan oo kale yacni inaad u bereertid nin inta magangelye kusii kusoo dhoweeya tiraahdid caqiidada oo khaldan tahay arrinkaa wuxuu muujinaya nimanka kan waxay xambaarsanay inuu diin ah iyo haybadda ilaahi subxana wa tacala uu siiyey falam yalja'uu ilaa mujaamalati alasaaqifati alxaadiriina khawfan min tasliimihim liquraysh umayan markaa weecin xaggaa inay afgabaadsadaan nimankii culammada ahaa meesha joogay iyagoo ka baqay in diddan marka loo celiyo baqdin ay ka baqeen ama la celiyaa deportation lagu sameeyay oo ka baqayen wax markaa mujaamalaha afgabaasi afqurxina meeshii lama im laakiin xaqiiqda siday tahay wejiga ka saareen fa faaxsana allahu caaqibatahum waamanahum fii daari hijratihim ilahay baa markay ciribtooda dambe intuu wanaajiyey amnina ku siiyey daartii markaa ay qaxa ku ahaayeen walakin laa yakhfa lakiin ma qarsoona ana hijraة اlwaطni tascub calى اlmar'i qofka bini aadamka inuu ka qaxo meesha uu u dhashay inay qofka ku adag tahay wahuwa laa yafcalu dalika ila mudaran mana uu samaynayo qofka aadanaha ilaa inuu qof daruuro inay keento mooyaane meeshii aad deganayd ka soo tag wax sahlan maaha waqad kana almuslimuuna almuhaajiruuna caraba يعيشون في وسط غريب لا تربطهم به وشائج رحم ولا لغة فضلا عن كونه وسطا نصرانيا يخالفهم في المعتقد إلا النجاشية wuxuu leeyahay muslimiinta muhaajiriinta waxayn dad caraba ah. waxayna ku noolaayeen dhul hariib ah oo wax xiriiri aanu ka dhexin laa qaraabaana u joogin walaa luqadda aanay fahmayn xataa bal waxay dhex deganaayeen diin aan diintooda ahayn oo ku jar markaa khilaafsan ilaa najaashi mooyaane fa aslama najaashi wuu islaamay waraa biislaamihi amaama qurayshin islaamkiisana wuu tooriyaystay wuu qarsanayay wa hada yatadixu min mujaadalatii asma binti cumays arrinka kanna wuxuu ka cad yahay doodii gabadhii ahayd iyado asma binti cumays oo ixda almuhaajiraati ila oo ka mid ahayd gabdhihii u hijrooday xagga ay xabasha qadimad maca jacfara ila almadina maca cumar bn khadaab iyadoo jacfar la socoto iyo cumar bn khadaab bay waxay yimaadeen yimaadeen waxaan la jeedaa iyadoo la socota jacfar bay madiine yimaadeen dood bay waxay la gashay cumar bn khadaab radi allahu canhu faqad qaala laha cumar bn khadaab oo la doodaya bu wuxuu ku yidhi gabadhi wuxuu ku yidhi sabaqnaakum bilhijra innagaa hijrada inkaga hormarnay fanaxnu axaqu birasuuli illahi minkum rasuulka sala allahu alayh wasalam innagaa idinkaga xaqnimo badan faqaalat markaas tirti kalaa wallahi kuntu maca rasuuli lahi sal alay waslam maya nagama rasuulka sala allahu aleyh wasalam noogama xaq badnidiin maxaa yeelay rasuulkaad la joogteen yuطcimu jaa'icakum kiina gaajaysan buu raashin siinayay wayacidu jaahilakum kiina jaahilkaana u wacdin jiray wa kunna fi daari albacdaa'i albagdaa fi lxabasha annagana dhul fog oo dadka degan aanan isjeclayn baanu joogna xabasha wadalika fi اllahi wa fi rasuuli arrinkaana waxaa ugu wacano noo keenay ilahay dartii iyo rasuulka salى اllahu alيه waslm raacid aan raacayna aan arrinkaa u samayna wanaxnu kuna nu'da wanakhaaf waana la dhibi jirn waana baqi jirnay marka sidee idinka marka nooga xaqnimo badnaan kartaan rasulka sal اlه alيه waslm idinkaga dhownahay macquul maaha annaga dhibkaa baan soo marnay idinkuna dad raaxaysanayaad ahaydeen wey macnaha marka rasuulkaasoo kala dhex galay qad fasla rasuulu lahi sal sl amra baynahuma isagaa kala saaray markaasuu wuxu yidhi biqowlih laysa biaxaqa bi minkum laysa biaxaqa bi minkum walahu waliasxaabi hijratun waaxida idinkaa gabadhuu marka garta siiyey wuxuu yidhi cumar iyo gruubkiisa idinkaa ma aragtay xag aniga ma aragtay madhankaygan ma soo xigaan buu yidhi maxaa yeele cumar bnukhadaab iyo gruubkiisa hal hijra bay leeyihiin walaakinakum antum ahla safiinati hijrataan laakiin haddaad tihiin dadkii doonta ku baxay laba hijraad leedihiin facaduma alfaraxu bayna muhaajirati alxabasha doodii markaa dhex martay asmaa bintu cumays cumar bn khadaab markii ay saa ku dhammaatay aad bay u farxeen farxuna aad buu u weynaaday raggii muhaajarat alxabasha markay maqleen rasuulka sala allahu aleyh wasalam iyagu markaa garta siiyey marka wuxuu yidhi marka macquul maaha in dhankooda aniga aan xigo ee la socda buu yidhi laqad tuwafiya cubaydullaahi bnu jaxshin ninka lagu magacaabo wuu geeriyooday zawju ummu xabiibata zawju ummi xabiibata binti abi sufyaanin ninkaana wuxuu ahaa gabadha ummu xabiiba ayuu ninkeeda ahaa ninka lagu cubaydullaahi ibnu jaxsh wuxuu qabay gabar lagu magacaabo umu xabiibe fakhatabahaa rasul lah sal sl mrkuu ka geeriyooday rasuulkaa raadsaday gabadhan doontay wa tazawajaha wuuna guursaday rasuulka sal ly slm waxaan ula jeedaa marka waa lagu nikaaxay wahiya bilxabasha iyadoo xabasho joogta zawajahu iyaha najaashi waxaa rasuulka sal ly slm ku mehriyey gabadha najaashi wa mahruhaa arbacatu aalaaf meherkeeduna wuxuu afar kun buu ahaa uma jahazaha min cindi kadib wax alla wixii ahaasa oo loo baahan yahay yani wax alle waxaan ula jeedaa tajhiizkii iyo safarteedii iyo waxaa dabaray ninka najaasha leeyahay wa bacatha biha maca shuraxbiil ibni xasana markaas wuxuu la soo diray shuraxbiil wa jihaazuha kulluhu min cindi الnajaashi wax alla wixii gabadha guurkeeda lagu habeeyey oo markaa lagu diyaariyeyna dhammaan najaashi baa bixiyey walam yursil ilayha rasuulu llahi sal lla alay slam bishay rasuulkana hal shilin uma dirin ee intaba waxaa dabaray ninka lagu najaashi wa kana muhuuru aswaaji nabiyi sala allahu aleyh wasalam arbaca dirham nabiga sal lla ly slm haweenkuu guursadana zawjaadkiisoo dhanna meherkooda wuxuu afar boqol oo dirham waqad haajara mucdamu muhaajirati alxabashati ila almadiina bacda istiqraari alislaam muhaajirati alxabasha dadkii xabasho u hijrooda badankooda madiine ay u hijraadeen markii iسlاamka uu sugnaaday فيiha وتأhara jaعفر بن أbي طالب وman maعahu lakin jaعفar horay kama soo aadin wuu soo daahay isagii gruubkii la socday ilىa faتحi khaybar ilaa laga gaaro khaybar laga furto sanaةa سبعin intaaba wuu maqnaa wuxuu ku maqnaa meeshiisii لaqad اnضma ilى الmسلimiina في الxabشhة mسلimiinta marka waxaa raaco ku dabafaylay oo xaggoodii u dunna abu muسى الأشhعري maعa jamci min qowmihi isagoo wata koox reerkiisa ah oo qoomkiisa ah balaguu halaaثatan wa hamsiina rajula kontan iyo saddex nin ah waqad kanuu wa kanuu qad rakibuu safiinatan yuriiduuna alhijrata ila almadiina waxay marka raaceen doon iyagoo isleh bal u hijrooda xagga almadina munawara xiina balagahum istiqraaru اlwadci lisaalixi fiiha lisaalix اlislam markay maqleen wadcigu waa uu degay oo stability baa la gaaro muslimiinta maanta maanta gacanta ku leh faalqathum الriyaxu ila alxabash iyagoo madiine aad isleh bay dabayshii doonida intay dhufatay waxay la aada xagga iyo xabasha oo bimacnaa waxaa laga wadaa xabashay u wareegsadeen faاltaxaquu biاlmuslimiina muslimiinta ay meeshay ku haleeleen wamakathuu macahum meeshay ku nagaadeen ilى an caaduu jamiica ila اlmadina dhammaantood iyagoo wada socda jacfarna la socday waxay usoo laabteen madiina munawaray wada yimaadeen xata اftataxa ama xiina اftataxa almuslimuuna alkhaybar muslimiintu markay khaybar ay furteen in yar waxaan u baahanahay inaan dul istaago duruusta lagala dhex bixi karo alhijratu ila alxabasha saad garan kartaanba ahlu baatilka marnaba macquul maa qofka muuminka inay badbaadiyaan oo waad garan kartaan maraaxiishii kala dunaa lasoo maray marna physical torture persecution daran buu gaaray gacanta in loo qaado tii baa lagu guulaysan waayey waa laga soo tegay dood bay gaartay waa lagu guulaysan waayey waa laga soo tegay mucjizaad bay gaartay way soo qaxeenoo iyagoo qaxay magangelya waxay weydiisteen dad kale meeshii waa looga hari waayey waxay isku dayeen wax alla wixii shilana ay dadkii kusoo ceshan karaan inay sameyn way kari waayeen kadibna waxay yidhaahdeen tashkiig bay geliyeen way kari waayeen laakiin mar walbaba muhiim ma aha inaan ka hadlo ninka cadowga aniga ee ah wuxuu ila damacsany waxaa muhiima ah inaan ka hadla aniga ase muslim ka muslim maxaa lagaga baahanya arag dadka kan marnaba wax labac sanaana iyo labaclabaca ma soo gelin diinkoodu waa sidii yacni rasuulka sal alla alay slam wuxuu yidhi war maanta laga bilaabo anugu awood idiimaha idinku difaaco ama ana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu igu ximaayaday igu ilaaliyay adeerka iyo dadkan aan ka dhashee baxa markuu dhammaantooday soo dhaqaaqeen laakiin arag dadkii meesha yimid ma ahayn dad faramaran ma ahayn cala rasiid diini ayaa jiray nin walbaba nin wuxuu nin wax yaqaan oo diintiisa yaqaan hijrada iyo qaxanu wuxuu ku quruxsan tahay qofku markuu meel aadayo oo meel usoo muhaajiraya waxay ku quraxsantah isagoo diinkiisa u kala baxsan yahay cala aqal daaciya inuu meesha yimaado dadkan guri baa la siiyey cuntaa la siiyey waa la soo dhoweeyey madaxa la saartay dadkii baa laga celiyey wamaca dalika arrinkaa keliya kuma istaagin waxay og yihiin de shalaba yacni eh, haddii arrinku uu intaa taagan yahay hadday iyagoo meesheeda jooga jooga ay aamusi lahaayeen oo aan war sheegi lahayn oo meelahooda cibaadada la dhuuman lahayn laga yaabo inay ka badbaadaan laakiin waa dad dacwo loo soo saaro umma la yidhi khayru ummatin ukhrijat linnaas risaaladii bay xambaarsayen arag jacfar su-aal walboo la keenay sida uu diinkiio duuduuban buu sheegay haddana isagoo tafsiil uu sheegay mas'alo walboo la weydiiyen wax mujaamala ma soo gelin arrinkaa marka darsi weyn wuxuu ugu sugan yahay dhammaan eh, context annagana qabanay way dadkeenan meelaha soo aaday kow eh, noocan ma mar haddii meeshan la yimid haddii ilaahay subxaana wa tacaala hore ku waafajiyey diinkaaga inuu ku kala baxsan fa biha haddaadan noocan maa wax badan aadan aadan ka oqoon diinka alana jaanis baad haysataa maanta waxyaabaha ugu sahlan oo la barto waa diinka ilahay meel kasta ilahay subxaana wa tacaala maanta makeniyo laga bartaa taa waa mid arrinka labaad diinkaaga oo aad dulaysaayey waa waxa ugu daron oo ilahay subxana wa tacala marnaba aanu cafinayn sharaf waxaan ku leenahay oo wanaag ku leenahay oo ilahay subxana wa tacala aan ugu soo dhaweynaya markaan ka run sheegna hadihi dacwa saa darteed nimankan haddii maalintaa arag waxaa jooga christianity meesha ugu xooga weyn wey waa mahd waa nimankii inta kusoo duula kacbada waxay ahaayeen wax irsaaliyaadkan eh, caalamka maanta qolyahan o dhan martiiba runtii marka nasraaniyada ku taha marka la fiiriyo eh, alxabashay marka loo laabto iyadoo meeshii ugu darnayd ay joogaan oo tahliid trinity laga aaminsan yahay oo la aaminsan yahay sonship of of jesus inuu inuu inuu wiil u yahay ilaahay subxaana wa tacala walilahi almathal alacla subxaana wa tacala camaa yaquuluun culuwan kabiiran iyagoo aaminsan eh, ma aragtay wax alla wixii atonementiga wax alla wixii maanta ay aaminsan iyagoo aaminsan bay nimankan intay soo istaageen bay yidhahan cabdullahi wa rasuuluh idan kelimat alxaqiiqa ama xaqiiqada inaad sheegtid ama diinka aad ka run sheegtid inuu qofka rifca ku hela mooyaane hoos u dhici maayo nimankan marka dhibka haysta arag waxaa sahlanayd in deportation lagu sameeyo la celiyo uma baahna xitaa visa walaa magac iyo uma baahna baasboor la badalay waa la celin kare doontii haddii dib dambe loogu celiyo lasoo celiya waxay gacanta usoo geli kareen nimankan rag baa raasanaya camrun caas iyo raggii ibnu rabiica iyo shilin bay ka daba wadaan rag fara badan baa meesha taagan waa la celin kare khatartii ugu darnayd baa sugna sugaysay maanta adoo haysta konton dastuur ee maanta wax kastoo aad samaysid lagu leeyahay ximaayaad ku jirtaa lagu leeyahay in aan aan ka run sheegi weyno kelimad diini aan ka run sheegi weyno oo noocan macalaqal xataa haddii aynan meelaha aynan ka sheegin qofka muminka dhaqankiisa looga baahay meelaha aan joogno ee aan ka shaqayna salaada markii la gaaro waqtigeeda u baxa jaamacaadka aan dhigano markii salaada la gaaro waqtigeeda aad nooca ma dadka aad la dhaqmaysid waxaa dhibsanaysid oo ah anuu khansiirna ma cuno khamrana ma cabo cad iyadoo meesha sheeg gabadha muslimadda jilbaabkeeda iyadoo wata meelaheeda ha marto ama inaan nidhaaho ma aragtay oo mujaamalaad aan soo gelinay fii diin illah wa calaa xisaabi diin illah kadibna aan ka boqnoo nidhaha amaanala celiyaa de ma nihi dadka marka dad u qalma ma nihi risaalat alislaam xaaladda keliya ee tabriir u samayn kara justification amaam allah inaan dhul gaala aan ku noolaano waa marka lanaga helo mowqifkii jacfar iyo gurubkii la socday in diinta ilaahay aanu ka turjunno markaa keliya ay waxaan heli karnaa cudurdaar oo amaam allah walidaalika ducaadda waxay dhihi jireen culammada haddii niyadaadu ahayd amni raadi shilin raadi dhaqaale xumaa ku haysa waddankii baa lagaa soo qaxsada waad waad joogi weysa hadday niyadaadu ahayd inta markaad timaad waxaa loo baahay renewal of intention tajdiida niya dib dambe u cusboonaysii see loo cusboonaysiin karaa yaa allah maanta laba kelmad kastoo aan barto aan gaarsiinaya waxaan ogahay dad fara badan oo saad dhallinyarada ka mid a dad fara badan o alkhayr waxaan ogahay iyadoo macluumaadkooda diiniga oo saa aanu u sarrayn haddana inta qof ay maanta sabab u noqdeen inay diinkan ilaahay ay soo galeen ma malayn kartid maxaa yeeley ninka hadduusan wax qaban karin waxaan qaban karaa buruushar yar oo qoran baa meel dadka gaarsiin karaa noocan ma afarta kelmadood haddii aan turjumi karo waan turjumaya dadkaan la dhex maraya dariskaygaan wanaag kula dhaqmayaa diintan inay diin nabada tahan muujinaya beenta iyo isdaba markaan iska ilaalin lakiin annaga problemka nahays wuxuu yahay dadkii la ogaa carabta la ogaa inay diin keenaan ninkii carabka ahaa inuu meeshan hees keenay inuu kabaab keenay inuu naaga markaa fuduuliya mahan wax kal laguma hayo kii soomaaliga lagu ogaa inuu diin keenay inuu been iyo isdabamaris keeno waxyaaba badan xataa gaalada agtooda aana ka socon arrinkaa marka tabriir ma noqonayo oo yani waxaa xaaraam noqonaya boqol kiiba boqol joogisteen joogisteena inay xalaal noqoto ma u baahannahay waxaan u baahan nahay masalada iyada oo fii nafsi اlwaqti qolyahan mar walba way ku taagneed haddii amni la helay inay laaban doonaan taana innagana waan isku qufulnaa wa ilaahuna biاllahi towfiiq